بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما النافية wuxuu cashirkeennu ka bilaabmayaa bogga boqol iyo sagaal iyo toddobaatan iyo maa annaafiya waxaa jira xuruuf afar ah oo u camal fala sida kaana wa akhawaatuha ay u camal falaan oo kale waxaa ka mid a maada naafiyada ah waxaana sidaa qaba nimanka xijaaziyiinta loo yaqaan wamaa lafdiga maa annaafiyatu ee naafiyada ee nefyiga samaynaysaa cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda ka layso oo kale weeye siday laysi samaysooo kaley samayn laysa mubtade iyo khabar bay dusha ka gelaysay mubtadaha ayay marfuuc ka dhiganaysay khabarkana sidoo kale mansuub bay ka dhiganaysay maadanina waa sidaasoo kale oo mubtadiya khabar bay dusha ka geli mubtadahana marfuuc bay ka dhigi khabarkana mansuub waana xijaaziyiintaa qaba tamiimiyiintuna sidaa way diideen wamaa lafdiga maa ah maada annaafiyatu anfiyeysa cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda kallayso oo kale weeye in taqadama hadduu ka horeeyo alismu ismi hadduu ka horeeyo shardigaa in taqadama alismu hadduu ismigu soo hormaro oo kolkaa maaduu ka hormarayaa ma ahee waa khabarka ayuu ka soo hormarayaa in taqadama hadduu xagga hore maro alismu ismigu oo walam yusbaq aan lagala hormarin biin lafdiga in ana inta zaa'idada ah lama ogolo in maa laga daba keenoo maa in in la yidhaahdo walaa bimacmuuli lkhabar khabarka mid macmuul u ah oo khabarku uu ku camal falayana yaan lagala hormarin ilaa darfan daraf inuu yahay ow jaaran wa majruuran iyo jaar iyo majruur inuu yahay mooyaane darafka isagoo macmuululkhabar ah ama jaar iyo majruurku isagoo macmuululkhabar ah waa la ogol yahay inuu ka hormaro waana qaaciidadii odhan jirtay waxay waasacsadeen darafka iyo jaar iyo majruurka kayrkood waxayna waasacsanin walaqtaran ayuuna la xidhiidhsanin alkhabaru khabarka walaqtarana yuunan la xidhiidhsanin alkhabaru khabarku biilaa lafdiga ilaa ayuunan la xidhiidhsan khabarkuna yuuna ilaa qaadanin tusaalihii waa maa haadaa basharaa maa haadaakani ma aha basharan bashar ma aha maadaasi waa naafiyo haadaadaasi waa mubtadaha kii ahaan jiro ismu maa baa laga dhigay waana fii maxalli rafcin ismu ishaarahaasi basharanna waa khabaru maayo mansuub ah calaamatu nasmuhuna waa fadxa daahira maa haadaa bashara haddaba sheekheennu maada wuxuu shuruudu sheegay kow inuu ismigu xagga hore soo maro uu khabarka ka soo hor maro intaqadama alismu buu yidhi laba inaan maada in laga lagu xijisiinin oo ismiga yaan in laga horraysiinin walam yusbaq biin buu yidhi ismiga yayna ereyga in ii ka soo hormarin walaa bimacmuuli اlkhabar macmuululkhabarkuna yuuna ismiga ka soo hormarin buu ku yidhi ilaa daraf iyo jaar iyo majruur inuu yahay mooyaane khabarkuna yuuna ilaa qaadanin sida wamaa muxamedun ilaa rasuulun oo kale khabarku yuuna ilaa qaadanin afartaa shardi ayuu sheekheennu u shardiyey maadu markay mubtadiya khabar gelayso mubtadahana ay marfuuca ka dhigi khabarkana ay mansuub afartaa shardi buu u shardiyey wamaa lafdiga maa ah? maada annaafiyatu naafiyada ihi cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda kallayso oo kale weeye in taqadama hadduu xagga hore maro alismu ismigu oo walam yusbaq aan lagala hor marin biin aan lagala hor marin walaa bimacmuuli lkhabari khabarku miduu ku camal falayana aan lagala hor marin ilaa darfan daraf inuu yahay ow jaaran wa majruuran iyo jaar iyo majruur mooye labadaa waa la ogol yahay walaqtaran ayuuna la xidhiidhsanin alkhabaru khabarkuna biilaa yuuna la xidhiidhsan naxw maa haadaakani ma aha basharan bashar ma aha oo kale haddaba xijaaziyiintaa sidan qabta aayaddanna deliishanaya nimanka tamiimiyiinta la yidhaahdaa mubtadiya khabarun bay ogol yihiine ma ogola maadani inay sidii kaana u shaqaynayso haddaba tamiimiyiintu aayaddan maxay kaga jawaabeen maa haadaa basharan ilan hadday mubtadiya khabar tahay waxaa la odhan lahaa maa haadaa basharun oo waa la godi lahaa khabarku u godnaan jiray aayaddan basharka la nasbiyey nimankii tamiimiyiintu mayna ogolayn khabarka ma in la nasbiyo aayaddan maxay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen aayaddan horta jawaab saxa way waayeen laakiin gebagebadii waxay kaga jawaabeen nasculkhaafid baa lagu nasbiyey waxay idhaahdeen wuxuu ahaa maa haadaa bibasharin maa haadaa bibasharin markaynu nidhaa ereyga bibasharina ba'daa kasrisan maa haadaa bibasharin ba'daa aynu arkayno is ee xarafka jaar ah ayaa la xadfay kol haddii ba'daa la xadfo majruurku inuu mansuub noqonayo waa la isla yaqaanay ilam waxaad ogaataa annahum iyagu ajrow waxay dureeriyeen halaaثata xuruufin saddex xaraf oo min xuruufi nafyi xuruufu nafyiga ka tirsan majraa laysa laysi halkay dureeraysay bay dureeriyeen fii rafcilismi xagga ismiga rafcintiisa wa nasbilkhabari iyo khabarka nasbihiisa wahiya iyaduna maa waa lafdiga maa wa laa iyo lafdiga laa'ah wa laata iyo lafdiga laataa saddexdaa waa maa iyo laa iyo laata in buu ka tegey markaa kullin mid kasta waxa u sugan oo minhaa saddexdaa xaraf ka tirsan kalaamun kalaam baa u sugan kalaamka oo yakhusuhaa iyada khuseeyo khaas ku ah kalaam iyada u khaas abaa mid kasta jira walkalaamu kalaamku alaana hadda fii ma maa buu ku sugan yahay iyo wa icmaalihaa camal siinteeda camala laysa camalka layse oo kale la siinayo wahiya iyadu luqatu lxijaaziyiin waa nimanka xijaaziyiinta ah luqadooda iyo madhabkooga wahiya luqatu waa luqadda alqawiimatu toosan wa biha iyada ayuu jaaa ku yimid atanziilu qur'aanku qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi maa haadaakani ma aha basharan bashar ma aha maa hunna ma aha kuwani ummahaatihim hooyooyinkood weliicmaalihaa camalsiinteeda waxa u sugnaaday cindahum xijaaziyiinta agtooda lagu camal siiyo halaasatu shuruudin saddex shardi ayaa u sugan an yataqadama waa inuu xagga hore maro ismuhaa ismigeegu calaa khabarihaa khabarkeega waa inuu ka hor maro waa kow waa inuu ismigu khabarka ka horeeyo wa anlaa takhtarina waa inayna la xidhiidhsan bin azaa'ida inta zaa'idadii ihi waa inayna la xidhiidhsan walaa khabaruhaa khabarkeeguna waa inuuna la xidhiidhsan biilaa lafdiga ilaa ah falihaadaa sidaa darteed ama kan dartii uhmilad waa la ihmaaliyey fii qowlihim hadalkooga fi lmathel mahmaahda ay yidhaahdeen maa musii'un man actaba maa musii'un xumaan simeeye ma aha man actaba ninka ku canaantaa hadduu qofku ku canaanto wuu kuwaaniye xumaan kuguma samaynin haddaba waxaa maadu ay u shaqayn weyday musii'un waa khabarkii oo wuu soo qadimay mantuna waa mubtadaha kii ahaan jiray ama ismigii maa oo wuu ta'akhuray ismiga maa inuu xagga hore mara ayay ahayd waa litaqadumilkhabari khabarka hormaridiisa darteed ayaa loo camal siin waayey wa fii qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisana waa la ihmaaliyey nin gabayaa-a ah, gabay tiriyey reer buu la hadlayaa ama caayaya wuxuu yidhi bني غudاnة mn أntm ذahبون وlaa صrيفun وlaakiن أntm اlkhزفu bني khudanata ya bني khudana nimanka reer bني khudanow ma in antum idinku ma ihidin dahabun dahab ma ihidin hamoodina inaad dahab tihiin walaa sariifun fidana ma ihidin dahab iyo fidatoona ma tihiin walaakin antum idinku alkhasafu dhoobaa tihiin dhoobadheri baa tihiin dhoobadheriyo ayaa tihiin reer buu la hadlayey oo wuxuu yidhi ma waxaad ismoodeen inaad dahab tihiin iyo inaad fildo tihiin labadaa midna ma ihidin dhoobaa tihiin buu yidhi dhoobaduna qiimo male haddaba bani khudaana waa niman buu la hadlayaa waa munaada ereygan bani khudaama xarfunidihii baa ka maqan bani khudaanata yaa bani khudaanata nimanka reer bani khudaanow maa in antum idinku ma ihidin dahabun dahab ma ihidin walaa sariifun fidana ma ihidin walaakin antum idinku alkhazafu dhoobadheri baa tihiin walaakin antum alkhazafu idinku dhoobadheri ayaa tihiin maxalu shaahidkeennu waxaa weeye maa in antumu dahabun maadaasi ma camal samaynayso antumtu hadda waa mubtade caadiya dahabunna waa khabar sababtuna waxa weeye maada looma ogolayn inay in ku xigto in zaa'ida ah ama ismiga maada in in lagala hormaro lama ogolayn antumoo ismigii noqon lahaa ayaa lagala hormaray ereyga in ah lama ogolo haddaba warkaa saasaa loo ihmaaliyey waa liwujuudi in in jiritaankeega dartii baa loo ihmaaliyey intii almadkuurati aynu soo sheegnay ee zaa'idada ahayd wa fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisana waa la ihmaaliyey wamaa muxamedun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale qad khalad way tagtay min qablihi isagoo hortii arusulu rusushi ayaa hortii tagtay wamaa muxamedun ilaa rasuulun markaynu aayaddaa eegno ereygaa maa a waa la ihmaaliyey muxamedunna mubtadaynu icraabi rasuulna khabar baynu icraabi laakiin maada maadu caamilo ma aha oo muxamed ismi uma aha rasuulkuna khabaru ma aha sababtuna khabarkiibaa ilaa qaatay rasuul ayaa ilaa qaatay wamaa muxamedun ilaa rasuul khabarku inuu ilaa qaato ma ahayn wamaa muxamedun ma aha nebi maxamed ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale aayaddaa waxaynu ku macnayn jirnay rasuulku wuu dhimanayaa calayhi salaatu wasalaam waa macnaha balaaqadeed ee aayaddu ay soo gudbinayso ee qofka ilaahay luqadda baray uu ka dhadhansanayo weeye wamaa muxamedun ilaa rasuul rasuulku wuu dhimanayaa inay tahay wamaa muxamedun ilaa rasuul waa balaaqo ahaan waayo waxa ishaarayaba aayaddan ereyada ka dambeeya wamaa muxamadun ilaa rasuul maxaa ka dambeeya qad khalat min qablihi rusul baa ka dambayso hortiibay rusushiiba dhimatay waad arkaysaa aayaddu inay dhimasho markaa ka hadlayso waynu aayadaynu arkayno weeye wamaa amrunaa annaga amarka yagii ma aha ilaa waaxidatun mid mooye wax kale waa la ihmaaliyey aayaddaana maadii amrunaa waa mubtade waaxidatunna waa khabar maadu ma camal samaynayso sababtuna waa ilaadaa khabarka gashay waa liiqtiraani khabarihaa khabarka la xidhiidhsigiisa dartii biilaa lafdiga ilaa ah uu la xidhiidhsaday wa banu tamiimi nimanka reer banu tamiim laa yucmiluuna ma camal siiyaan maa lafdiga maa a shay-an waxba kuma camal siiyaan gebi ahaanba maada ma camal siiyaan nimanka reer banu tamiim walow istawfad haba oofsato oo ha dhammaystirato ashuruuda shuruudaha ha dhammaystirato ahalaaata ee saddexda ah saddexda shardiba ha dhammaystirata hadday doonayso fa yaquuluuna waxay odhanayaan maa zaydun za'daa aynu kor dhigno maa zaydun zayd ma aha qaa'imun mid taagan wa yaqra'uuna waxay akhriyayaan maa haadaa basharun haddaba maa haadaa basharun waa luqa ahaantooda ayuu u jeedaaye qur'aan ahaan uma leh waayo qur'aanku waa suna mutabca weeya waa mutabaca qur'aanku kolkaa luqa ahaan maa haadaa basharun nin baa lagu yidhi war reer maatihiino muxuu yidhi war reer maatihiin baa lagu yidhi wuxuu ana min qabiilati ma muxamedun qaa'imun hadal macnihiisu saa yahay ana min qabiilati ma muxamedun qaa'imun way iska caddahay markaa waxaanan u ahay buu yidhi reerka ma muxamedun qaa'imun la ma muxamedun qaa'imun waa maxay waxa weeye muxameduna waa mubtadiy oo marfuuca qaa'imuna waa khabar caadi oo marfuuca waa reer benu tamiim baa nahay weyi markaa min qabiilati ma muxamedun qaa'im min beni tamiim reer benu tamiim halkuu ka odhan lahaa ayuu hadal noocaas oo kalea keenaya mubtadiya khabar marfuuca ayuu keenaya markaas odhanaya qabiilkaygii wakaa halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday maada sida layse u shaqaysa inagoo ka eegnay tusaalaheega oo soo qaadanay maa haadaa basharan inagoo ka eegnay xagga maxaanku dhaha shuruudaheega oo afar shardi ama saddex shardi soo sheegnay macmuululkhabarka ayuu ka aamusay inta kalunbuu saddex sheekhu shaariixa ku leeyahay inagoo soo qaadanay madaahibka ku jira inagoo soo qaadanay muxtarazaadda shuruudda shardi shardi sida wamaa muxamedun ilaa rasuulun oo kale hadda waxaynu halkan ku arki doonaa laada iyaduna sida layse u shaqaysa ee ismiga iyo khabarka qaadata waata wuxdada loo yaqaano jinsiyada ma aha wuxdaa la yidhaahdaa laada laa annaafiya waa laada naafiyada wakadaa kan waxaa lamida laa annaafiya laada naafiyada ah fi shicri gabayga dhexdiisa markay ku sugan tahay qaarkood waxay yidhaahdeen maadaamay gabaygii ku soo aroortay annagu gabayga uun ku dayn mayne waa mutlaqan oo ama gabay ha ahaato ama gabay kayrkii ha ahaato laada naafiyadi ihi weligeedba way camal fashaa waxaanan uga qiyaasanay gabayga aanu ku aragnay wakadaa kan waxaa lamida ah laa annaafiya laada naafiyada ah fi shicri gabayga dhexdiisa markay tahay hal shardi baa la shardinayaa waxaa la shardinayaa labadeeda macmuulba inay nakiro yihiin mubtaduhuna inuu nakiro noqdo khabarkuna inuu nakiro yahay waa bishardi tankiiri macmuulayhaa labadeeda macmuulba nakirayntooda ayaa la shardiyaa mubtaduhuna uu nakiro yahay khabarkuna uu nakiro yahay shardigaa rag badanoo nuxaadda ayaa qaatay labada macmuulba nakira ha noqdaan ragga qaarkoodna waxay idhaahdeen shardigaa laftiisaa dood le bal waynu arki doonaa naxwo tacazaa falaa shayun cala alardi baaqiyan walow anzarun mima qada allahu waaqiyaan tacaze iska adkayso falaa shay-un shay calalardi arlada guudkayga baaqiyan ku soo hadhi maayee tacaza iska sabir oo adkayso falaa shay-un shay calalardi arlada guudkeega baaqiyan baaqi ku noqon maayo shay carrada guudkeega baaqi ku noqdo la arki maayee iska sabir oo adkayso walaa wasarun wasar iyo meel la magan galaana melja iyo meel la magan galaana mima qada allaahu ilaahay wuxuu kuu qadaray waaqiyan kaa badbaadin maayo meel la magan galo oo halka ilaahay kuu qadaray kaa badbaadinaysaana ma jirto buu ku yidhi iska adkayso oo rabbigaa wuxuu kuu qaderay ku adkayso dee ajri iyo abaal baad ka heliye haddaba maxalu shaahidku waa falaa shayun cala alardi baaqiyan laba meelood buu kaga jiraa welibana laadaasi waa tacmalu camala laysa shay-una waa ismigii layse laada laada ismigeegii oo mubtade ahaan jiray marfuuc baa laga dhigay baaqiyanna waa khabarkii mubtadaha haddana waa khabaru laa mansuub baa laga dhigay waxaa lamida kan oo kale walaa wazarun mima qada allaahu waaqiyan laadaasi waa tacmalu camala laysa wazaruna waa kii mubtadaha ahaan jiray haddana waa ismu laa buu noqonayaa waaqiyanna waa khabaru laayo khabarulmubtadu awal hore ahaan jiray sharaxa balan eegno alxarfu thaani xarafka labaad oo mimaa kii ka tirsan yacmalu samaynayey camala laysa camalka layse ka samaynaya kiisa labaad laa waa kelmadda laa ah ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye tacazaan falaa shayun cala alardi baaqiyaan walaa waanzarun mima qada allaahu waaqiyaan tacaze iska adkayso falaa shay-un shayna cala alardi arlada dusheeda baaqiyan ku soo hadhi maaye iska adkayso shayna arlada guudkeega ku baaqi noqon maaye walaa wasarun meel la magan galaana mimaa ka qadallaahu alle uu qadaray waaqiyan kaa badbaadin maayo meel la magan galo oo ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa kaa badbaadinina haba yaraatee ma jirto haddaba waxaynu ahaynaa aayadda beydkaa laba tusaale ah, laba laabaan ku haynaa oo mid kastiba ismi iyo khabar qaadanaysa waliicmaalihaa laada siinteeda waxa u sugnaaday arbacatu shuruudin afar shardi ayaa u sugnaatay an yataqaddama waa inuu hormaro ismuhaa ismigu waa inuu xagga hore xigu khabarka ka hormaro waa kow wa anlaa yaktarina waa inuuna la xidhiidhsanin khabaruhaa khabarkeeguna biilaa ilaa yuuna la xidhiidhsan waa laba wa an yakuuna smuhaa ismigeegu waa inuu yahay iyo wa khabaruhaa khabarkaeeguba nakiratayni nakiratayn waa saddex wa an yakuuna daalika kaasina waa inuu yahay fi shicri gabay mid ku jira tusaalahaasina waa inuu gabay ku jiro shardigan layskuma waafaqsana gabay ha ku jiro aynu leenahay laa fi nasri nasriga iyo hadalka tiraabta a ah lama ogola tix iyo tiraabaa hadalka loo yaqaanaaye waa inuu tix ku jiro laadu marka la tusaalaynayo falaa yajuusu ma bannaana icmaaluhaa laada in la camal siiyo fii naxwi laa afdalu minka axadun oo kale lagu camal siiyo waa siduu sheekheennu qaatay laakiin sidaasi si culimmada luqaddu ay wada qaateen ma aha laa afdalu minka mid kaa fadli badan axadun axadna maaha sidaa lama ogola buu ku yidhi in lagu camal siiyo oo axadka la kordhabo laa afdalu minka axadan in la yidhah la ogolayn buu leeyahay walaa fii naxwi laa axadun axad ma jiro ilaa afdalu minka uu kaa fadli badan yahay tan iyada lama camal siin karo oo afdalada lama kordhabi karo sababtuna khabarkiibaa ilaa la xidhiidhsaday walaa fii naxwi laa zaydun zayd qaa'imun ma taagna walaa camrun camarna ma taagna hadalkaana lama nasbin karo qaa'imka oo laa zaydun qaa'iman lama odhan karo sababtuna waxa weeye ismigii mubtadaha ahaabaa macrifo noqday walihaadaa sidaa darteed khullida waa lagu gef xugmiyey almutanabi ninkii mutanabi la odhan jiray fii qowlihi gabaygiisii iyo qowlkiisii ayaa lagu gaf xugmiyey wuxuu idhi mutanabi markuu hadlay ida aljundu lam yurzaq khalaasan min aladaa fala alxamdu maksuuban wala almaalu baaqiyaan ida aljuudu marka deeqsinimada lam yurzaq lagu arsaaqi waayo khalaasan inuu ka fakado min aladaa dhib haddaad gacan furan tahay laakiin dhibaatada aad ka dayn weydid dhibaatadu waxa weeye maniga iyo gallad sheegashada haddaad ka dayn weydid inta yareed bixisaba t v aad ka soo daysid ama jaraa'idada aad ku soo qortid wuxuu ku yidhi falalxamdu maksuuban horta wax xamdi la iyo wax mahad la ood shaqaysatay ma jirto walal maalu baaqiyan shilin baaqi kuu ihina ma jiro waa if iyo aakhara seeg weeyi ifkiina waxba kuuma hadhin oo waad bixisay aakharena wax kaa horreeyaa ma jiraanoo ilaahay baaba qur'aanka ku yidhi qowlun macruufun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adan hadal wanaagsan oo keliya ayaa ka khayr badan sadaqo badanoo aad raaciso adi iyo man mani aad raaciso afkaaga hayso sidaa darteed selafu haadihi alumma waxay iska ilaalin jireen ka wax bixinaya in inuu ogaado kuu siinayo kuu siinaya inuu ogaadoba way ka dhuuman jireen waxay odhan jireen kan aan wax siinaya hadduu i ogaado ugu yaraan ixtiraam buu ii haynaya war waxani waa sadaqadii aan la baxay iyo xoolihii aan baxsaday abaalkii aan aakhare ku heli lahaa weeyi oo qayb ka mida la iisoo hormariyey waxaan jecelahay bay odhan jireen abaalka aakhare inaan ku wada helo adduunka inaanan waxbaba ku dhadhaminin idaljuudu deeqsinimada lam yursaq marka lagu arsaaqi waayo khalaasan ka badbaadid min aladaa dhibka ay ka badbaado falalxamdu xamdi iyo mahad maksuuman lama kasbanin wax mahada oo la kasbaday meesha ma taal walalmaalu shilinkii iyo maalkiina baaqiyan baaqi ma aha haddaba mutanabi waxaa loogu gef xugmiyey falalxamdudaa ismigaa alxamdu abaa macrifo ah waxaana loo baahnaa oo shardigu ahaa nakiro inuu yahay baa loo baahnaa hadduu macrifo noqdo maksuubka lama kordhigee waa layska godaa oo falalxamdu maksuubun walalmaalu baaqin baaqiyantaa la diidaya baaqin baa la doonayey sidaa inuu yidhaa ayay ahayd waqad saraxtu waan caddeeyey buu sheekhu yidhi bishardayni labada shardi alakhiirayni ee ugu dambeeya labada shardi ee u dambeeya waan caddeeyey labada shardi waxa weeye laada naafiyadii ihi shicir inay ku jirto iyo in labadeeda macmuulba ayna nakiratan yihiin labadaa shardi wuxuu u caddeeyey dee maadii hore ayay labada kalu ka aamusay la wadaagtaa wa wakaltu waxaan u tala saartay macrifata alawalayni labada hore garashadoodana ilalqiyaasi in looga qiyaasto calaa maa maaha looga qiyaastaan isleeyahay buu lianna maa lafdiga maa ah ayaa aqwaa ka xoog badan min laa laa walihaadaa sidaa darteed maadu tacmalu way camal fashaa fi nasri hadalka aan gabayga ahayn dhexdiisa waqad ishtaratu waxaan shardiyey fii maa lafdiga maa ana anlaa yataqadama inuuna hormarin khabaruhaa khabarkeegu walaa yaktarina inuuna la xidhiidhsan biilaa inuuna la xidhiidhsan fa amaa ishtiraadu anlaa yaktarina ishtiraadu anlaa yaktarina inuuna la xidhiidhsan shardintii la shardinayey alismu ismigu biin kaa maada maadu u maadiyayna in la xidhiidhsan ma in yaan la odhan laada laakiin in ma odhanin waayo laadu sidaba af carabiga in lama xidhiidhsato falaa xaajata wax baahiya lahu isaga looma qabo huna halkeennan lianna sma laa ismiga laa laa yaqtarinu laba xidhiidhsan maaya biin oo haddii laa uu wato ismiga in lagamaba horreysiin karaba af carabiga halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday kelmadda laa ah inagoo ka eegayna xagga tusaalaha iyo xagga shuruudda iyo xagga maxaanku idhaahdaa muxtarazaadda intaba inagoo ka eegayna ayuu halkaa laadii kaga baxay laada naafiyatun liljinsi la yidhaah ma aha waa laada wuxdada loo yaqaano xabaddii saddexaad ee ugu dambaysay ayuu doonayaa inuu inoo sharxa iyadana oo sida layse oo kale u camal falaysa waa laata kelmadda laatiihi waa laa ta lagu daray baa la yidhaahdaa laa ta lagu daray laada marka ta'da lagu darayo maxaynu odhan laata ayaynu odhan laata laata annaafiyatu waa laatada naafiyada ah ee wax anfiyaysa anfiyeysa walaata kelmadda laataihi walaata ayaa lamida wakadaalika laata ayay ka dhigan tahay walaata ayaa lamida laata laakiin laatadu fil xiini xiin uunbay ku camal fashaa laatadu mubtadiya khabar bay dusha ka geli mubtadihii ismu laata ayaa loo bedeli waana marfuuc khabarkiina khabaru laata ayaa la odhan waana mansuub laakiin shardi waxa ah laatadani mubtadiya khabarka ay gelaysaaba xiin inuu yahay xiinun bay ku camal fali kartaa kelmaddaa haddaba xiin bay ku camal fashaa ah ayay culimmadu laba u kala jabeenay laba u qaybsameen qole waxay yidhaahdeen xiinka waxaa looga jeedaa wixii xiin macnihiisa wata waa wakti ama wakti ha ahaado ama xiin ha ahaado ama wax lama yoom ha ahaado dahri ha ahaado adu wax xiin la macnoa ah ayaa loo jeedaa bay qole yidhaahdeen qolena waxay yidhaahdeen war xiinka waxa la macnaha a ah looma jeedo oo saacad iyo yoom iyo wakti waxaa looma jeedo xiinka laftiisaa loo jeedaaba laatadu waxay ku camal fashaa keliya in ismiguna xiin yahay khabarkuna xiin yahay midkoodna la xadfo welibana shardi labada midna ha la xadfo walaato kelmadda laataa ayaa lamida laakin filxiini xiin bay ku camal fashaa walaa yujmacu lamana jamciyo beyna jus'ayhaa labadeeda juz lama jamciyo labadeeda juz maxaa looga jeedaa waa ismiga iyo khabarka ayaa looga jeedaa meel la iskuguma keeno walghaalibu ka haalibkiihina xadfulmarfuuci waa marfuuca in la xadfo ka marfuucee ismiga abaa la xadfi ka khabarka abaa la sheegi sida walaata xiina manaasin oo kale walaata isagoon ahayn xiina manaasin xilli la cararo walaa talxiinu xilligu ma aha xiina manaasin xilli la cararo kolka halkaa waxaynu arkaynaa culimo in laba xiin meesha la keenay kii marfuuca ahaana la xadfay welibana ahaaliuka saddexaad oo mimaa yacmaluka samaynaya ah camala laysa camalka laysa laata waa kelmadda laataah wahiya laatadu waa laa annaafiya laada naafiyada ah oo ziidad calayhaa dusha lagaga daray ataau ta baa lagu daray lita'niisi lafdi lafdiga si loo dhadigeeyo ow lilmubaalagati ama nefyiga si loogu xeel dheeraado wa shardu icmaalihaa camal siinteeda waxaa loo shardiyaa an yakuuna smuhaa ismigeegu inuu yahay wa khabaruhaa khabarkeeguna inuu yahay lafdalxiini lafdiga xiin ah inuu isla noqdo xiin ha isla noqdaan wa haani ka labaadna an yuxdafa waa in la xadfo axaduljus-ayni labada juz midkood waalghaalibu sida khaalibka ah an yakuuna almaxduufu la xadfuhu waa inuu yahay ismaha ismigeega waa inuu yahay ka qowlihi tacaalaa oo kale weeyi fanaadow way dhawaaqeen walaa talxiinu kiiyuuna xilligu ahayn xiina manaasin xilli la cararo wa taqdiiru waxa weeye wallaahu aclam fanaadaa bacduhum bacdan qaarkood baa qaarka kale u dhawaaqay waxay yidhaahdeen na ay iskugu dhawaaqeen an layse alxiinu xilligani ma aha xiina firaarin xilli la baxsado waqad yuxdafu waa la xadfaya khabaruhaa khabarkeega ayaa la xadfaa waa qadii haddaba mudaaric bay gashay taqliil iyo tiro yar bay faa'iideyn waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa khabaruhaa khabarka laata in la xadfo oo wayabqaa uu soo baaqi noqdo ismuhaa ismigeegu uu soo baaqi noqdo ka qiraa'ati bacdihim qaarkood siday akhriyeen oo kale walaa taxiinu firaarin walaa taxiinu oo xiinka la godo birafci halkaa waxa inoogu dhammaaday kaana wa akhawaatuhaa iyo mulxaqoogii oo wada socda ayaa bartaa culima inoogu dhammaatay halkanna waxaynu ku arki doonnaa inna wa akhawaatuhaa ayaynu halkan ku arkaynaa waa lix xaraf ama waa shan xaraf oo inna wa akhawaatuhaa loo yaqaan mubtadihi iyo khabarka ayay dusha ka gelayaan mubtadahana waxay ka dhigi mansuub khabarkana waxay ka dhigi marfuuc inna wa akhawaatuhaa waa xuruuf ismi bayna u gaar yihiin maadaama yihiin min khawaasi alasmaa ismi ay u gaar yihiin waxa laysla ogaa xuruufta ka mukhtasun bilismi ihi icraabka ismiga ku gaarkaa ah inuu sameeyo xuruufuljarku maxay samayn jireen ismiga majruur bay ka dhigi jireen sow ma aha inna wa akhawaatuhaana ismiga inay majruur ka dhigto ayay ahayd nasiibka waxaa la arkay iyagoo laba ismi intay galaan midna la rafcinayo midna la nasbinayo ayaa la arkay waxaa la isweydiiyey sababtu waa maxay maxaa ka duway inay majruurka ismiga ka dhigtaan waa la baaro waxaa la ogaaday inna wa akhawaatuhaa inay ficil shabaheen xagga lafdigay ka shabaheen xagga macnahana way ka shabaheen xagga binahana way ka shabaheen xarakadana way ka shabaheen saddexda dhinacba way ka shabaheen inna wa akhawaatuhaa xuruuftoodu ka u yarba saddex xarafa ficilkana saddex baa u yaraan jiray inna macnaheegu uakidu bay la macno tahay annana uakidu bay la macno tahay laakina astadriku bay la macno tahay layta atamanaa bay la macno tahay lacalla ataraji bay la macno tahay wahaakada kolkaa waxaan arkaynaa inay dhammaantood ficillo ay xaggii macnaha ka shabaheen haddaba ficilku muxuu samayn jiray shekh adayg ficilka hala siiye ficilku faacil marfuuca iyo mafcuul mansuuba ayuu qaataa dee ina wa akhawaatuhaa erey mansuuba iyo erey marfuuca ha qaataan iyaguna sidaasaa loo siiyey ina wa akhawaatuhaa waa ina iyo kuwa lamidka ah athaani ka labaad ina weeyaan wa anna weeyaan weli taakiidi litaakiidi taakiid bayna u sugan yihiin litaakiid ina iyo anna waa meelaha dhaarta ee shakiga la anfinayo ayaa ina iyo anna la isticmaalaa athaani ka labaad ina weeyi wa anna weeyi lita'kiidi ta'kiid bayna u sugan yihiin walaakinna weeyi lilistidraaki istidraag bayna u sugan yihin laakinana istidraag bay u sugan tahay istidraagu waa tacdiibu lkalaam birafci maa yutawahamu hubuutuhu ow nafyu hadalkaa laga daba keenayaa shay yaroo la moodayo inuuna meesha ku jirin waa laakinada wa ka'ana litashbiihi bay u sugnaatay tashbiih bay ka'anadu faa'iidaysaa awidani malay u sugnaatay walayta litamanii tamani bay u sugnaatay walacallana litaraji raje ayay u sugnaatay aw ilishfaaqi cabsi ayay u sugnaatay aw itacliili cilayn ayay u sugnaatay wax la cilaynayo haddaba waxaynu halkaa ku haynaa shan ama lix shanta ama lixdaba waxaa laysku waafaqay inay xuruuf yihiin shan intuba waa xuruuf xuruuf weeyaane ficila ma aha waa xuruuf intuba camalkooguna waa fayansibna way nasbin almubtada'a mubtadaha ayay nasbin isman ismi iyagoo u allehunna iyaga waa ismi ay qaadanayaan wa yarfacna way rafcin alkhabara khabarka ayay rafcin khabaran khabar lahunna isagoo iyaga u ah ahaani ka labaad oo min nawaasikhiilmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarka kuwa nasakhayihi maa yansibu waa mid nasbinaya alisma ismiga nasbinaya wa yarfacu oo rafcinaya alkhabara khabarkana rafcinaya wa huwa kaasi sitatu axrufin waa li xaraf ina weeyi waa anna weeyi wa macnaahumaa macnahooguna atawkiidu waa tawkiid iyo adkayn taquulu waxaad odhan zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay waa mubtadiya khabar uma tudkhilu waxaad gelin ina ayaad gelin litaakiidi alkhabari khabarka si aad u adkayso wa taqriirihi anad u sugto fataquulu waxaad odhan ina zaydan qaa'imun zayd waa taagan yahay wa kadaalika kaa waxaa la mida anna la mida ilaa annahaa iyadu laabudda waxaa lagama maarmaana an yasbiqahaa inuu ka horreeyo kalaamun kalaam inuu ka horreeyo ka qawlika oo kaleba weeye balaqanii waxa isoo gaadhay ow acjabanii waxa iga yaabiyey iyo wa naxwi daalika walaakinna lafdiga laakinna abaa iyaduna ka mida wa macnaaha macnaheeguna alistidraaku waa istidraag iyo hadal wax laga soo reebayo wa huwa istidraagu tacqiibulkalaami hadalka oo lala cidhbiyo weeye birafci maa kii koryeelidiisa yutawahamu la tuhmayey hubuutuhu inuu sugan yahay ow nafyuhu ama inuu anfoon yahay yuqaalu waxaa la yidhaah zaydun caalimun zayd waa caalim fa yuuhimu wuxuu ku moodsiini daalika kaasi annahu isagu saalixun inuu haddana suuban yahay fa taquulu waxaad odhan laakinahu ha ahaadee faasiqun waa faasiq wa taquulu waxa kalood odhan maa zaydun zayd maaha shujaacun geesi fa wuxuu ku moodsiini daalika kaasi annahu laysa inuuna ahayn bikariimin mid sharaf leh fataquulu waxaad odhan laakinahu kariimun sharaf buu leeyahay wa kaana weeyi lafdiga kaana ah litashbiihi tashbiih bayna u sugan tahay tashbiih tashbiihu waa shay shay lagu shabahayo ama loo ekaysiinayo ka qawlika oo kaleba weeye kaanna zaydan zayd waxaa la moodaa asadun libaax baa la moodaa waa tashbiih hadda aw idanni male ayay faa'iideyn ka qowlika oo kaleba weeye kaanna zaydan zayd wax la moodaa kaanna zaydan zayd kaatibun baanu u malayn kaanna zaydan kaatibun zaydinu inuu wax qoro ayaan malayn waleyte lafdiga leyte ah weeye litamanii temani bayna u sugan tahay temanigu waa wax la jeclaysto wa huwa temanigu dalabu maa shay la dalbo weeyi oo laa damaca wax hunguriyihi fiihi una kaaga jirin shay aan la hungurayn karayn markaa temanido ayaa la yidhaha aad jeclaysata la yidhaha temani maala adigoo maanta ka waran toban jira ama maanta un dhashay ka waran suurtagal may tahay suurtagal maaha dee waa damacu dalabu maa laa damaca fiihi baa la yidhaha ama wuxuu fogaa fogiba ay ku jirto ka qowli shaykhi oday gaboobay ayaa yidhi gabaygan wuxuu yidhi alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukbirahu bima facala almashiibu alaa hooyaay layta shabaaba alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin miyayna soo buuqato alla dhallinyarnimadii may maalin una soo buuqato dhalinyarnimadu haddayna soo buuqan lahayd si fiican baan u marti qaadi lahaa buu yidhi waxaan ku marti qaadi lahaa buu yidhi odaynimaduun baan uga sheekayn lahaa buu yidhi odaynimada iyo gabowga iyo da'da iyo ciilka ayna biday intaa unbaan uga sheekayn lahaa bui ayna baday ayaan uga sheekayn lahaa buu yidhi waayo gabowgu waa la og yahay oo qofku hadduu gaboobo xubnihiisii o dhan baa ku daynaya markuu wax eegaya saasuu u eegaa baa la yidhaahdaa markuu wax dhegaysanayana saasuu u dhegaystaa suxuurtana wuu qufacaa kolkaa hadduu qol hadduu qofku gaboobo intaasoo tilmaana uu leeyahay waa qofku daayay weeye tilmaanta ugu weynee gabowgu leeyahay sucaalun fi suar fi suxar baa la odhan jiray sucaalun fi suxar waa kelimad caana weeyaan qofka suxuurta qufaca ma aha gabowga ah, bidaarta iyo cirada iyo maxaanku idhaahdaa intaasoo dhan ma aha waa suxuurtoo la qufucun baa la yska ilaaliyaa baa la yidhahdaa waa khatar iska daa meel kale oo qofku sow maadan arag suuliga hadduu galo kaadidiisii caadiga unay u odhan jirtay baa tiftiflayni waxaad arkaysaa xubnihiisii o dhan inay isbedeleen baad arkaysaa kolkaa wuxuu yidhi haddaba hadday dhallinyarnimadu isoo buuqan lahayd gabowgun baan uga warrami lahaa buu yidhi ilayn qofka ka ka soo hor jeeda haddii looga warramo isagaa la ammaanayaa bay ka dhigan tahay si dadban baa loo ammaanaya si daliilla baa loo ammaanayaa welibana alaa hooyahay buu yidhi layta shabaaba alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin miyay isoo buuqato fa ukhbirahu waxaan uga warrami lahaa bimaa ka facala uu sameeyey almashiibu buu yidhi ciradu ciradu waxay igu samaysay un baan uga warrami lahaa maxalu shaahidkeen waa layta shabaaba yacuudu yowman haddaba laytadaasi waa tamaniyo wuxuu tamaniyayaa cawdu ama rujuucu shabaab ilayhi buu tamaniyayaa wa haadaa mima laa damaca fiihi wax damaca oo ku jira ma jiro ow maa fiihi cusrun ama shay culus oo la temaniyo ayaa loo yaqaanaa ka qowlilmucdimi ninka faqiirkaa ah hadalkiisa oo kale weeyi alaayisi ee quustay almucdam buu kaigu qoraya daalka inoo kasriya ka qowlilmucdimi ninka faqiirka ah qowlkiisa oo kaleba weeyi alaayisi ee quustay wuxuu odhan ninaan shilin haynin ayaa odhanaya layta lii qindaaran min adahab layta lii alla miyuu ii sugnaado qindaaran dabaq idil oo min adahabi dahaba alla dabaq yaroo dahaba miyaan helo haddaba maaha mustaxiil waad heli kartaa dabaq yaroo dahabo dad badan oo suuli qota oo dahab uga dhaadhacay baa jira ama la sheega kolkaa waad heli kartaa dabaq dahabehe laakiin way adag tahay uun ma sahlana inaad bahasha ku turaanturooto ama aad ku dul kufto uun way iska adag tahay kolkaa waad ogtahay tahay oo dee waa mimaa fiihi cusrun baa kolkaa la odhanaya layta lii qinaaran min adahab leytadu waa xaraf naasikha ereygaa qintaaranihi waa ismu leyta ereygan lii ihina waa jaariye majruur khabar ah oo khabarkii weeyaan leyto oo fii maxalli rafcin oolaya walacalle kelmadda lacalla ah weeyi litaraji taraji iyo raje ayay u sugan tahay lacalladu wa huwa isaguna dalabulmaxbuubi waa mid la jecel yahay oo la dalbo almustaqrabi xusuuluhu oo welibana in la helaana ay iska qariib tahay dhow dahay ka qowlika lacalla allaaha ilaahay waxaan ka filanaynaa yarxamunii inuu ii naxariisto waa shay aad rajaynayso ow lilishfaaq ama waa baqdin bayba faa'iidaysaa wax loo baqayo ama laga baqayo wa huwa tawaqucu lmakruuh waa shay makruuh la jeclayn filashada la filanayo ka qowlika oo kaleba weeye lacalla zaydan zayd waxaa laga yaabaa haalikun inu halaagsamay ow litacliili tacliil bay lacalladu faa'iidaysaa ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru faquulaa ku dhaha lahu fircoon qowlan qowl layinan dabacsan lacalahu yatadakaru si uu u waantoobo lacalahu yatadakaru waa cilo si uu u waantoobo waa si uu u waantoobo baynu odhanaynaa haddaba lacalahu yatadakaru waxa weeye waxaad arkaysaa lacaladii inay cillo iyo tacliil ay faa'iidaynayso nin baa beri nin si adagula hadlay nin sheekha ahaa nin wuxuu arkay xuma samaynayo si qallafsan buu ula hadlay oo raxmad iyo naxariistoona ayna meella u soo marin ayuu ula hadlay hadalkiibuu ku mudmuday haddawaani buu isleeyahay markaasuu kii xumaha samaynaya baa soo eegay oo wuxuu yidhi isaga laftiisu aqoon buu lahaa yaa haadaa buu yidhi lasta atqaa min eh, min muusa min muusa walastu afjara min fircawn wamaca dalika qaala allahu linabiyihi muusa wa haaruun faquulaa lahu qowla layina wuxuu yidhi war yaa adna nebi muuse kama alla eh, kama ilaahay kama taqaanid oo kama alla kabaqalla eh, eh, kabaqaagu kama kama badna buu yihi kii nebi muuse aniguna fircoon kama dembi weyni haddana maca daalika ilaahay wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawla layinan si dabacsan ula hadla muusew markaad fircoon la hadlaysid si dabacsan ula hadal baa la yidhi kolkaa bal eeg intay isku jiraan buu yidhi waxaynu haynaa aayaddanuu markaa eegayaa faquulaa ku dhaha lahu fircoon qowlan qowl layinan dabacsan lacalahu yatadakaru si uu u waantoobo waa tacliil bay faa'iidaysay ey likay yatadakara si uu u waantoobo nasa calaa daalika arrinkaa waxaa caddeeyey alakfashu sheekhii akfash ee luqawiga ahaa in lam takhtarin haddayna la xidhiidhsanin bihinna iyaga maa alxarfiya maada xarfiyadiihi haddayna la xidhiidhsanin maa alxarfiya waxaa jira maa yaroo xarfiyo la yidhaa oo la xidhiidhsato ama dhul dhuljiif loo yaqaano oo intay ereyada shaqeeyo waddada u fadhiisato shaqada iyo camalka u diidda ayaa jirto ka dhacda waxay sitaan maadaa yar haddii ayna la xidhiidhsan inna bal maa ku dar maxay noqoni innamaa anna bal maa ku dar maxay noqon annamaa ka anna bal maa ku dar kaannamaa laakina laakinamaa lacalla lacallama layta laytama maadaa yar yayna la xidhiidhsanin buu ku yidhi hadday maadaasi la xidhiidhsato eeg leyte mooyaane inta soo hadhay camalkii waa loo diidayaa oo intaa soo hadhay ma camal samaynayaan mubtadiya khabar marfuuca bay noqon maadaasaa u diidi camalkii waa inamaa marka la yidhaha ama annamaa marka la yidhaah leytana way isku barbar dhacaanoo waa kalama adkaan oo marna maada ayaa adkaata marna waxa adkaata leytada ayaa adkaata in lam takhtarin haddayna la xidhiidhsan bihinna kuwan maa alxarfiya maada xarfiyadiihi ka qowlihii oo kaleba weeyi innamaa huwa isagu ilaahun waaxidun waa ilaah qura ereyga inna abaynu haynaa maa kaafa abaa la xidhiidhsatay huwa haddaba waa mubtade ilaahuna waa khabarkii ilaa leyta lafdiga leytaa mooyaane fa yajuusu waxa bannaan al amraani labada amar camalfalka iyo camalfalla'aantu labaduba way ku banaan yihiin leyte buu ku yidhi inamaa tansibu haadihi inamaa tansibu way nasbin haadihi tan aladawaatu ee ereyada ihi alasmaa'a asmaada ayay nasbin wa tarfacu wayna rafcin alakhbaara khabaryada bishardi allaa takhtarina inayna la xidhiidhsan baa la shardiyaa bihinna iyaga maa alxarfiya maada xarfiyadae kaafada loo yaqaanaa fa in ikhtaranad hadday la xidhiidhsato bihinna iyaga badala waxaa baaba'aya camaluhunna camalkoogii wasaxa waxaa asaxaya dukhuuluhunna gelidooda cala aljumlati jumlada dusheeda ay gelayso jumladii alficliyati ficliyada ahayd qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaahdaa innamaa yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waaxidun ilaah keliya inuu yahay haddaba inamaa yuuxaa inna imka maabaa gashay ikhtisaaskiiba way ka baxday jumlada ismiyada ay khaaska ku ahayd maadani laba qodob bay la dagaalantaa ikhtisaaska iyo camalka kol haddii ikhtisaaskaba la waayo camalkiina waa la waayaya ina wa akhawaatuha mubtadiya khabarun bay geli jireen kolka ikhtisaasku waa mubtadiya khabarka ay khaas ku ahaayeen bay la dagaalamaysaa ficil bay iska gelayaan hadda inamaa adeenini maxay gashay mubtadiya khabar ma gelina maxay gashay ficil bayba iska gashay inamaa yuuxaa ilaya annamaa ilaahukumta dambe ma haysaa annadaa dambena ma camal samaynayso oo ma adan kaafada ama xarfiyada a darteed bayna u camal samaynaynin mubtadiya khabar bay taasina gashay wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi kaannamaa yusaaqowna in loo kaxaynayaaba la moodaa kaannamaa yusaaquuna in loo kaxaynayo ayaaba la moodaa ila almowti mowd iyo geeri in loo kaxaynayo kaannadii hadda ma camal samaynayso maadaamay maa la xidhiidhsatay yusaaquunana waa ficil iyo naybu wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكونوا فواللaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa faaraqtukum idinmaan faaruqin oo idinkama tegin qaaliyan lakum anoo idin cadhaysan cadho idinka idinkagamaan tegin buu yidhi walaakina maa yuqdaa waxa la qoro fa sawfa yakuunu u dhici doonaa un waxa ilaahay kuu qadaraa waa wax marley dhacaya buu yidhi marley waa shay dhacaya waxa ilaahay kuu qadaraa fa wallaahi baan ku dhaartaye maa faaraqtukum idinkama idinmaan faaruqin qaaliyan lakum anoo idin cadhaysan walaakina maa yuqdaa shayga la qadaro fa sawfa yakuunu waa kii ahaada laakinadaasaan u jeednaa qaaliyan taasowma haysid ereygaasi af soomaali buu noqdaa markuuna mansuubka ahayn qaaliyan haddii mansuuban ka daayoon marfuuc ka dhigo muxuu noqon qaalin buu noqon qaalin ereyga qaalinhi wa af carabi ana qaalin baad odhan kartaa kolkaa qaalin qaalinku qaalinkii awrka ahaa maahee waa nin cadhaysan af carabiga qaalin waa nin cadhaysan qaalin sac ma garanaysaa sac waa af de dee wasico amarkeega balkeena culimo wasico amarkeegu waa maxay waa sac ji ma garanaysaa ji jaaa amarkeega balkeena jaaa amarkeega waa ji il bal waran il al amarkeega keena mawilkii suuratlkahfi ku qornaa waala yailu haye wajaba yejibu maxaan odhan jirnay mawil oo kale de waala waxaan doonayaa e, ficlu amar waala wajaba amarkeega muxuu ahaa jibsow maahayn waalana waa il ul ka waran ul aala yauli waa qaala yaquulu yo maxaad odhan jirtay qaala yaquulu lam yaqul qul aala yaulu lam yaul he ul eeg waa ul caadiya hadd haddaad eegto ereyadan aynu isticmaalna in badan oo kamid ihi waa af carabi caadiya baad arkaysaa siq imika ma soo heli kartiin culima siq siq iyo raq iyo qur-aanka waan ka e- horta raq waan ka helaynaa qur-aanka raq raqa baa halkaa taalla waa bakti baynu odhan jirnay soo maa raq ya watuuri wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur raq eg raq waa waraqaha wax lagu qoro eeg siq baa laga yaabaa inaad aragto waleyli wamaa wasaqa oo kale waxaynu uga soconaa culima haddaba qaaliyan taasi marka qaalin la yidhaha ay marfuuca tahay qaalin markay tahay waa de qaalin baaba la moodaa awra inay tahay shaahidku waa laakinada ma maabaa la xidhiidhsatay sidaa darteed waxba ma camal samaynayso wa qaala aakhar nin kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi acidnaa daran ya cabda qaysin lacalamaa أضاءت لك النار الحمار المقيدا أعيد ku celi buu yidhi nadaran eegidda yaa cabda qaysin cabdulqaysow cabdiqaysow mar labaad dib u eeg buu yidhi lacallama adaa'ad inay ifiso ayaa laga yaabaa laka adi ay ku ifiso annaaru dabkii alximaara dameerkii almuqayada la seeteeyey dameerkii meesha lagu seeteeyey dabkaa kutusi doonee bar mar labaad dib u eeg buu yidhi lacalla maadaasaan ujeednaa ma camal samaynayso sababtuna waa ma lacalla ma maadaa weeyi wa yustanaa minhaa waxaa laga soo reebaa wa yustanaa minhaa waxaa laga soo reebaa layta ereyga leytaa ayaa laga soo reebaa fa innahaa iyadu takuunu waxay noqon baaqiyatan mid baaqi ku ah maca maa iyadoo maa sidata calaa ikhtisaasihaa ku khaas noqoshadii biljumlati lismiya jumlada ismiyada ay ku khaas noqonaysay falaa yuqaalu lama odhanayo laytamaa qaama zaydun alla zayd miyuu taagnaada lama odhanay oo ficilkan aan la ogolayn qaamo ah falidaalika sidaa darteed abqow waxay baaqi yeeleen camalahaa camalkeegii wa ajaazuu fiihaa waxay ku baneeyeen alihmaala in la ihmaaliyo xamlanka iyoo lagu xambaarayo calaa akhawaatihaa kuwii lamidka ahaa waqad ruwiya waa la weriyey bilwejayni labada weji baa lagu wariyey qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisana labada weji waa lagu wariyey qaalat alaa laytama hada laxamaamu lanaa ilaa xamaamaatina aw nisfahu faqadii qaalat waxay tidhi alaa laytama alla miyuu haada alxamaamu xamaamkani lanaa annaga noo sugnaado ilaa xamaamaatina xamaamyadayada kale maanu u geysanno ow nisfahu niskii uni miyuu noo sugnaado faqad oo keliya maxalu shaahidku waxa weeye laytamaa haadaa ereygaa haadaaya fii maxali rafcin iyo fii maxali nasbin ba lagu wariyey lagu ogaaday alxamaamu baa nacti u ahoo waxaa la arkay alxamaamudaasoo lagud la godayo iyo alxamaamudaasoo la nasbinayo labadaba waa la arkay alaa laytamaa haada alxamaamu lana ilaa xamaamaatina aw nisfahu faqadii labada riwaayaba waynu haynaa waa birafci lxamaami xamaamka ayaa la rafcinayaa lafdiga xamaam ah ya la rafcinayaa birafci lxamaam birafci lxamaami xamaamka ayaa la rafcinayaa lafdiga xamaam ah wa nasbihi waana la nasbinayaa isla lafdigaa xamaam ah uunbaa la nasbinayaa wa qowlii aniga qowlkayga maa alxarfiya an idhi ixtiraazun waxaan ka ixtiraasaynaa can maa alismiya maada ismiyada ah fa innahaa maada ihi laa tubdilu camalahaa camalkeegii ma burinayso maadu hadday ismiyo noqoto oo xuruuftan ay la xidhiidhsato waxa dhici karta camalkeegii inuu sidii u shaqaynayo wadaalika kaasina ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi innamaa sanacuu kay sameeyeen kaydu saaxirin nin saaxiro shirqoolkii weeyi oo kale haddaba innada halkaa inoogu jirtaa waa xarafkaa ah, xarfu tawkiidka aynu arkayno maadaasina waa ismigii inna sanacuuna waa innada khabarkeegii ayuu noqonayaa innamaa sanacuu kaydu saaxirin famaa lafdiga maaihii hunaa halkeennan ismun ismi weeyi bimacna aladii aladii macnihiisa ayay sidataa wa huwa isagu fii mowdici nasbin meel nasbe ayuu yaallaa biinna lafdiga inna abaana lagu nasbinayaa wa sanacuuna silatun waa silo walcaa'idu caa'idkana maxduufun waa la xadfayaa wa kaydu saaxirinna alkhabaru khabarkii weeye walmacnaa macnuhuna waxa weeyi ina aladii ka sanacuuhu ay sameeyeen kaydu saaxirin nin saaxiro shirqoolkii weeye ka ina almaksuurati mukhafafatan in sha allah halkaa ayuu inoogu joogi doonaa cashirkeennii maanta wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam as'iladii baynu u ballansanayn laakiin culima in sha allah masaaxifta inoo soo yaro qaada xalqadihii baad inoo haysaa soo maaha waa si fiican xalqadahana ii yeedhi laba xalqadood magicii miyaa waa si fiican xalqadda la yidhaha xalqatu ibnu maalik alandalus iyo xalqatu alimatan labadaa xalqadood baan doonaynaa culimo xalqatu ibnu maalik alandalus iyo xalqatu alimatan guddoomiyeyaashoodii ma joogaan labadaa xalqadood haye ha istaagaan insha allah labadaa qof soo dhowaada waxaynu samaynaynaa aayadaha ugu koob kooban baynu qaadanaynaa maanta bal hadda waxaad inoo soo saartiin suurat macaarij suurat lmacaarij inoo soo saara sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina laysa lahu daaficun min allahi di lmacaariji waxaa qaadanaya xalqatu ibnu malik alandalus baa qaadanaya xalqadda kale me xalqaddii kale lama abhaya miyaa ya waxaa u horeeya yusuf maxamed ibraahim yuusuf maxamed ibrahim ninka ku xiga waxa weeyaan yuusuf me sheekh yuusuf soo dhowow sheekh sa'ala saa'ilu bicadaabin waaqicin culima waxaan doonaynaa yaa xalqatu ibnu maalig waa xalqadee bas sa'ala saa'ilu bicadaabin waaqicin intaa noo icraab sa'ala waa maxay ficil maadi ficilka maadi muxuu ku binaysan yahay imisaa lagu binayn jiray saddex mid ahaan hadda fadxuu ku binaysan yahay aaway faacilkiisii saa'ilun waa faacilkii waa faacilkaasi muxuu noqonayaa ma damiirba ma ismi daahira ma ismi mudmar ismi daahira sideediisii waa ismi mufrado ma laayansarifa mise munsarifa waa munsarif sa'ala saa'ilun bicadaabin icraab haddaba ba'du waa xaraf jaar cadaabinna ismi majruura calaamatuljarkuna jaar iyo majruurka halku ku tacalluqaya sa'ala ayuu ku tacalluqayaa waaqicin ka warran markaa waa nactiyay nactiyaynaysaa bicadaabin cadaabkay nactiyaynaysaa waaqicin haye waa nacti marfuuc mansuub majruur waa midkee maxaa majruur looga dhigay waaqicin maa layska godo mancuudka aba abaa majruura calaamatuljarkuna kasrahaa weeye jazaaka allaahu khayran bicadaabin waaqicin lilkaafiriina laysa lahu daaficun waxaan kaa rabaa sheekh yuusuf lilkaafiriina laysa lahu daaficun baan rabaa inaad icraabto maxaynu nidhahnaa haddaba lilkaafiriina laysa lahu daaficun laamku waa xarfuljar kaafiriinana waa ismi majruura haye calaamatuljarkuna calaamatuljarkuna waa yaa can ilkasra waa jamc mudakru saalim lilkaafiriin nuuntuna waa ciwadun can tanwiin jaariya majruurkaasi halkuu ku tacalluqaya waaqica jazaaka allah khayr haye haye sii wad laysa waa maxay waa tarfacu lisma watansibu اlkhabara haye waa ficil mise xaraf mise ismi ficil maadi mise mudaaric mise amar waa maadi haye aaway ismigii daaficun baa ismigiiya maa sha allah marfuu mutaqadim baa mise waa muahar muahar aaway khabarkii oo lahudaasi maxay tahay ma ismi ba jaariya majruurkaasa fii maxali maxaya fii maxalli nasbin khabaru laysa jumlada laysa laysa lahu daaficun jumladii halkaasay ugu dhammaystirantay labadaa arday hal arday oo khalday meel yar ma jiro insha allah maanta waynu iska bilownay un as'ilada eh suuraddaasaynu dhammaynaynaa markaasaan suurad kale u bedelan doonaa halkaa hainoo joogo wallahu subxaanahu wa tacala alam alam